alxamdu lilahi rab lcaalamiin sal allah wslm wbaarak wancam cla nabiyina wkhaliilina muxamed bni cabdilah wcla alihi wصaxbih wman walah ama bacd yaqulu imaam abu cabdilah muxamed bnu ismaaciil albukhari raximah llah tacaala baabu sbaaqi lwudu wuxuu baabu yahay weysada in la taam yeelo oo waafi laga dhigo wa qaala bn ibn cumar waxaa uu yidhi cabdulaahi bni cumar bn اlkhaaab isbaaqu lwuduu waa alinqaau waa in la nadiifiyo wey waana min baab tafsiir shayi bilaazimihi yani isbaaqu lwuduu waa in xubnaha weysada biyaha la wada gaadhsiiyo oo si waafiya loo weysaysto marka isbaaq macnihiisu waa itmaam laakiin haddii itmaam la sameeyo oo si fiican xubnaha biyaha loo gaadhsiiyo biyaha lagu badiyo waxa ka dhalanaya nadiifin baa ka dhalanaysa marka wixii ka dhalanayay ayuu ibnu cumar ku macnayay tafsiiru laazim baa shayga lafdigii muaabiqa ahaa laguma macnayn laakiin wax ka dhalanaya lagu macnayay baabkii hore wuxuu ahaa takhfiif lwuduu waysada in la kanina waa isbaaq lwuduu khafiifinta iyo dhammaystirka labadaba waataynu soo tilmaanay xagga tirada iyo xagga tayada labadaba inay noqonayso tiro waa noqonaysaa oo marka la oofinayo ama la dhammaystirayo xubin kasta saddex jeer in la maydho wixii la maydhayo masixitaanku hal mar wey xagga kalena maydhidda lafteedana in si degdego fudud loo maydho iyo biyaha in si fiican loo gaadhsiiyo xaggana itmaamka ama isbaaqa iyo takhfiifku waa gelaya qaal waxau hi xadaana cabdulahi bnu maslama cabdulahi bnu maslama ibni alqacnabi can mali waa imaamu mali wey can muusa bni cuqba muuse bni cuqbat alsadi wuxuu caan ku yahay saaxibu lmaqaazi waa a'imadii loo daba fadhiisanayay siirada iyo maqaasida iyo wixii lamida kitaab buu kala ahaa almaqaazi limuusa bni cuqba can kurayb ibni abi muslim mawla bni cabaas can usamata bni zayd ibni xaaria mawla rasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam wabni mawlaah xibu rasuuli illah wabni xibih isagayo aabbihiiba nabigu wuxuu tilmaamay inuu jecel yahay annahu samicahu waa maqlay yaquulu isagoo leh dafaca rasuulu llaahi sal allahu alayhi wasalam rasuulka alle waxa uu ka dhaqaaqay min carafata meesha carafa la yidhaahdo yacni afaada uma afiidu min xayu afaada annaas marka carafo laga dhaqaaqo ayaa ifaada la yidhaahdaa ama dafci la yidhaahdaa waa socodkii musdalifo loo soconayay xata ida kaana markuu ahaaday nabigu bishicbi labada buurood dhexdooda ama wadada buurta ku taala uu marayay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa shicbi la ysla yaqaano shicbi guud ahaan waa wadada ka dhexbaxda buurta ka dhexbaxda ama labada buurood dhex ayaa la yidhaahdaa laakiin hadda mid la garanayo oo carafa iyo musdalifa udhexaysa ayaa loo jeeda nazla nabigu waa degay fabaala waa kaaji uma tawadaa waa weysaystay walam yusbiq ma oofin alwuduua weysada yani weysada waa khafiifiye faqultu waxaan ku idhi asalaata ay salli tuko asalaata salaada ya rasuul allah ama a turiidu salaa salaadda ma doonaysa waayo wakhtigeedii baa soo galay faqaala waxa ui waa mafcuul ficilkiisu xadfan yahay wixii nasbinayay min baab aljawaaz waa loo xadfa mafcuulka wyuxdaf naasibuha in culima wqad yakunu xadfuhu multazama halkaasay gudagelaysaa aalaata ay aturiidu salaata aw salli tuko asalaata salaad nabiga calayhi salaatu wasalaam amar siin maayo laakiin ujeeddadu waxay tahay salaada wakhtigii la tukanayay ayaa soo galay inuu tukano faqaala waxau ihi nabigu asalaatu salaadu amaamaka hortaada weeye yani musdalifa ayaynu ku tukanayna farakiba waa fulay nabigu calayhi salaau wasalaam falama jaa xiligii uu yimi ee uu soo gaaay almusdalifata meesha musdalifa la yidhaahdo nazla nabigu waa degay fatawadaa waa weysaystay fasbaqa waa dhammaystira alwuduua weysada uma uqiimat waa la qiimay asalaatu salaadii baa la qiimay fasallaa waa tukaday almaqriba ayuu tukaday uma anaakha waa fadhiisiiye kullu insaanin qof kastaaba baciirahu awrkiisii buu fadhiisiiyey uma uqiimat waxaa la qiimay alcishaau salaadii cishe fasallaa waa tukaday nabigu calayhi salaau wasalaam saxaabadiina waa la tukadeen walam yusalli baynahuma dhexdoodana ya fii manzili baan ka booda miya kullu insaanin insaan kastaaba baciirahu awrkiisa ayuu fadhiisiiya fii manzilihi meeshii uu degayey meeshu meel bannaana bay ahayd gurigiisi yani meeshii uu hoyanayay uma uqiimat waa la qiimaya asalaau alcishaau cishihii baa la qiimay fasalla nabigu waa tukaday walam yusali baynahuma yani mahrib iyo cishe ayaa la jamcinayay dhexdoodana nabigu ma sunaysan calayhi salaau wasalaam xadiikan wuxuu daliil u yahay inay bannaan tahay weysada in la khafiifiyo nabigu calayhi salaau wasalaam markuu ka dhaqaaqay meesha musdalif ayaa waxaa lagu tukanaya maqrib iyo cishe marka musdalif la gaadho waana jamcu taakhiir dib baa loo dhigaya salaadii maqrib waayo musdalif iyadoo carafo la joogay kuu soo gelaysa la tukan maayo iyadaya cishahaba waxaa lagu wada tukanaya musdalifa intii nabigu sii socda calayhi salaau wasalaam ayaa nabigu u baahday xaajo u baahday waa kaajay nabigu calayhi salaau wasalaam kabacdina maadaama socodkii lagu jiro wayso u degdegsan yahay oo u khafiifiyey oo aan waafi ahayn waafi waxaa looga jeedaa yani nabigu calayhi salaau wasalaam tirahanna kuma soo celcelin waysadana waa khafiifiyey qaabka uu weysaysanay watan hore u tilmaannay marna waxaa laga yaabaa shan sufur inaad ku weysaysato oo si hubaala biyaha jidhka aad marna waad isku sifsifaysaa biyaha aad kugu nabigu waa khafiifiyey Eh, markuu gaadhay musdalifa ayuu nabigu weyse labaadoo waafiya weysaysta marka xadiiku labada weyseba waa inoo tilmaamay weyse la fududeeyey iyo weyse waafiyoo dhammaystiran labadaba waa ka qaadanayna laakiin kuwa baabaysanaya bukhaari maadaama uu ka soo hadlay takhfiifkii xadiikii hore uu ku tilmaamay hadda wuxuu tilmaamaya masaladaas eh, isbaaqa in weysada lagu sameeyo culimadu masaail kale ka qaateen tafaasiisha baabulxaj bay noogu iman doontaa laakiin weysada waxaa naga khuseeya culimmadu waxay ka qaateen weysada in la cusboonaysiiyaa inay tahay mid laynoo jideeyey yacni adoo weyse qabay salaadii hadday kuu soo gasho weyse labaadoo cusboonaysiina in laynoo jideeya xadiidka waa laga qaatay walow hadal wuu ka sugan yahay oo markuu gaadhay musdalifa waxaa laga yaabaa xilligaa uu gaadhay mar labaad haddana inuu kaajiyo nabigu calayhi salaau wasalaam weysadaa uu waafiga ka dhigayna ay tahay weyso uu weysaysanayo weyse jab ee aanu weyse qabin ixtimaalkaasi meesha waa ku jiraa laakiin haddaynu qaadano sida xadiidkan ka muuqanaysa waa laba weyso oo weyse jab aanu u dhaxayn wey waxaa kaloo culimmada qaar ka qaateen marka weysada la cusboonaysiinayo inaanay shardi ahayn weysadii in salaad lagu tukado oo culimada qaar baa odhanaya hadii aad weyse qabto oo aad doonayso weysada inaad cusboonaysiiso wax salaadana aadan ku tukan weysadii hore waxay noqonaysaa talaxtag bay noqonaysaa oo macnuu wuxuu ka dhignaanaya labada weysaba min saddex haddaad weysaysatay ama tii hore aad saddex ka dhigtay inaad tacadi samaysay oo ziyaado iyo israaf aad samaynayso waayo weysada waxaa loo jideeya in lagu tukado weysadii hore hadaadan ku tukan walow laba sunaa ha noqoto weysadii hore hadaadan ku tukan waa israaf wey laakiin xadiidkani wuxuu inoo tilmaamaya in nabigu calayhi salaau wasalaam isagoo aan ku tukan weysadii oo haddii lagu socdo ixtimaalka ah inaanu nabigu markuu musdalifo soo gaadhay aanay weysadu ka jabin ixtimaalka noocaas haddii lagu socdo nabigu calayhi salaau wasalaam salaad inaanu dhexaysiin waxaanaynu ku soo koobaynaa masalada jadiidinta weyse in la jadiidiyo in haddii loo baahdo maslaxa keensato yani qofku isagoo hadda weysaystay intuu dibadda u baxa yidhaahdo weysadu waa cibaada haddana uu ku celiyo tan noocaasoo kale israaf way u ekaanaysa laakiin qofku hadduu u baahdo waxa weeye wax dhiba ma baahida waxaa ka mida maalan cibaadooyin buu ku gutay wuxuuna jecel yahay salaad walba inuu weysaysto ida qumtum ila sala faqsiluu wujuuhakum waataynu soo marayn salaadba haddii loo kacaya hala weysaysto haddaad weyse qabtayna waa sunne haddaadan weyse qabinna waa waajib waataynu soo tilmaanay baahida waxaa ka mid ah, taa nabigu sameeye calayhi salaau wasalaam oo weysadii hore waa ka degdego waa khafiifiyey markuu meeshiisii gaadhayna weyse waafiya ayuu weysaystay marka weysada hadaad kamaalka gaadhsiinaysana iyaduna mushkila maleh biyuu hadday kugu yaraayeen oo sifsif kugu ahaayeen oo marka dambe adoo qaba biyo waafiya hesho inaad soo celisa waa mid keensanaysa wey waxaa ka mida maalan qofku xilla hore u weysaysta ha ku tukada ku tukan dabeedna waa dhididay wakhtigii salaadaa soo gaadhay wuxuu u baahday nadaafad buu u baahday isqaboojin buu u baahday inuu isagoo aan ku tukan uu soo celiyo iyaduna wax ishkaala waxa weeye malaha iyo wixii lamida haddii loo baahdo waa lagu soo celcelinaya in la cusboonaysiiyaana waa mid laynoo jideeyey laakiin culimmada qaar baa leh lagu tukan waxa weeye mashruuc ma oo diiday baabun wuxuu baab u yahay baabu asli lwajhi wajiga in la maydho baabkiisii weeye bilyadayni labada qacmood lagu min arfatin qaadasho waaxidatin keliyana waxa wey lagu maydho yani acan keliya ayaa biyihii lagu qaadanaya laakiin marka wejiga lagu maydhaye lasii wado qacantii labaad baa loo geynayaa labada qacmood baa wejiga lagu wada maydhaya marka imaam bukhaari wuxuu ka hadlayaa wejiga labada qacmood in lagu wada maydho waayo qacan keliya kuma wada filna wejiga inay halmar gaadho labada qacmoodba ayaa waxawe lagu wada maydhaya sidaasaa sunna ah wuxuu kaloo tilmaamaya hal qaadasho wax dhiba inaanay lahayn yani gacan keliya in biyaha lagu qaato inaanay wax basiya lahayn qala waxa ui buhaari xadaana muxamed bn cabdraxiim albaqdaadi saacia ayaa lagu naanaysaa saacia waa danabkii wey waxaana loogu xifdi badnaantiisa luqiba saacia lishidai xifdihi qaala waxa uu yidhi ahbaranaa abu salmta alkhuzaaciy mansuur bnu salm albaqdaadi qaala waxa uhi ahbarana bnu bilaal yacni sulaymaana ayuu uga jeedaa yani sulaymaan yani waxaa odhanaya muxamed bn cabdiraxiim saaciqa ama imaam lbukhaari yani shiikhiisa abi salmta alkhuzaaci markuu ka maqlayay ayaa wuxuu uga qaatay inuu yii xadaana ibnu bilaal oo magaciisa sulaymaan ma sheegin ardaygu markuu doonayo magaca inuu waafi ka dhigo waxa ugu fiican inuu kala sooco shiikhiisa waxa uu ka maqlayo waxa uu ku darayo si uu dadka u fahansiiyo binaxwi yacni wbina wabihu ama ida atamahu walahu ajizhu fi lbaqi lada ljumhuuri wlfaslu wla qaasira lmadkuuri way iska bannaan ardaygu magacii shiikh ee aan la wada sheegin inuu buuxiyo laakiin waxa fiican ka uu shiikha ka maqlay iyo kan uu hadda ku buuxinaya inuu kala sooco shiikhiisa ibna sulaymaan buu ka maqlay wuxuu ka maqlay ibnu bilaal buu ka maqlay dabeedna isagaa caddaynaya oo odhanaya yacni wuxuu u jeedaa sulaymaan buu u jeedaa cid kale maaha huwana waa inoo soo ibnu bilaal huwa dabeedna magacii la sheegay can zayd ibni aslam an caa bni yasaar mawla maymuuna can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma annahu tawadaa nabigu waa weysaystay faasla waa maydhay wajhahu wejigiisa ayuu maydhay ahada waa qaatay nabigu arfatan qaadasho oo min maain biyaah fatamadmada biha waa ku luqluqday wastanshaqa waa ku sandaarsaday uma ahada uu qaatay nabigu calayhi salaau wasalaam arfatan qaadasho kale oo min maain biyaah fajacala biha waa yeelay nabigu haakada sidaas adaafaha waa u geey ilaa yadihi lra gacantiisa kale yani markuu soo qaatay ayuu qacantii kalena nabigu alayhi salaau wasalaam u geeyey faasla bihima labadii qacmood wuxuu ku wajhahu wejigiisa ayuu ku maydhay uma ahada waa qaaday arfatan qaadasho min maain biyo ah faasla biha waa ku maydhay yadahu lyumna qacantiisa midig uma ahada waa qaatay arfatan qaadasho oo min maain biyo ah faasla biha nabigu waa ku maydhay yadahu lyusra qacantiisa bidix uma masaxa birasihi nabigu madaxiisa ayuu masaxay birasihi bacduna waa ilsaaq yani madaxa ayuu waxaweye masaxaadii taabsiiyey oo uu gaadhsiiyey ayaa looga jeedaa maaha sida shaaficiyada iyo masaxa birasiha ay bibacdi rasihi madaxiisa wax ka mida ayuu masaxay nabiga calayhi salaau wasalaam kama sugnaanin madaxiisa oo faydan qayb ka inuu masaxay iyadoo ay badan tahay eh, in lasoo naqliyey oo laynoo soo gudbiyey qaabku weysaysanayo laakiin markuu cimaamada xidhnaa way dhacday qayb ka inuu masaxay intii kalena wuxuu ku buuxiyey cimaamada ayuu ku buuxiyey marka uma masaxa waa masaxay birasihi madaxiisao dhan buu masaxay uma ahada waa qaatay arfatan qaadasho oo min maain biyo ah farasha waa ku rusheeyey calaa rijlihi lyumna lugtiisa midig yani biyo yar buu ku shubayey xataa asalaha ilaa uu ka maydhay yani la rushayn maayo ee waxa laga hadlaya hadba intuu ku shubayeybaa waxay ka dhignay rusha ayay ka dhignay laakiin markuu ku celceliyey xataa asalaha bay ka gaadhay faasla biha nabigu waa ku maydhay rijlahu lugtiisa yani waxa uga jeedaa zayd bnu aslam baa cadaynaya yani waxaa looga jeedaa alyusra bidixda ayaa looga jeedaa uma qaala waxaa uri ibnu cabaas haakada ra'aytu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam sidaasaa arkay rasuulkii alle yatawadau isagoo u weysaysanaya xadiika waxaa laynoo tilmaamaya sunnayaal badanoo weysada ku saabsan waxaa kamida mida oo inoo iman doonta oo bukhaari u baabaysan doonaa in hal hal mar la weysaysan karo yacni weyso xubin kasta hal mar loo maydhayo oo aan mar labaad lahayn xadiidka waa ka qaadanayna asalna masalada waxa u ah xadiidka ibnu cabaas halka marna waa waajib wixii ka badanna waa sunne ta labaad iyo ta waa sunn wey masalada xadiidka waa laga qaata waana arkaysaan xubin walba qaadasho keliya ayaa loo sheegay masaaisha laga qaadanaya waxaa ka mida ah loo baabaystay wejiga marka la maydhayo labada qacmoodba in lagu wada maydho labada qacmoodba in waxa weya lagu wada maydho marka biyaha loo qaadanayo xubnaha weysadana qacan keliya in lagu qaado inay bannaan tahay ta noocaasna waa ka faaiidaysanayna xadiiku waa soo noqnoqonaya baabun wuxuu baab u yahay atasmiyatu ama tasmiyati waa baabka magacaabidda calaa kulli xaalin xaalad kasta alle subxaanahu watacaala magaciisa lagu xusayo oo bisinka loo qabanayo wax kastoo la qabanayo iyo waa cinda alwiqaaci iyo xilliga jimaaca galmada in waxa weeye bisinka loo qabto waa takhsiisun bacda tacmiim caan baa la sheegay xaalad kastaba oo jimaacu ka mid yahay in bisinka loo qabto dabeedna waa la gaar yeelay maadaama xadiika ku saabsan yahay galmada in bisinka loo qabto waa cinda alwiqaac laga dabakeen qala waxa uri bukhaari xadaana caliy ibnu cabdillaah ibni jacfar almadini qala waxa uri xadaana jariir waa ibni cabdilxamiid adabbi uu inagu soo noqnoqday can mansuur ibn lmuctamir alkuufi can salim ibni abi ljacd alshjaci alkuufi oo wada kuufiyiin wey can kurayb bn abi muslim mawla bni cabaas can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma yablugu bihi nabiya sal allahu alayh wasalam xaal uu nabiga ku gaadhayo oo xadiidka uu gaadhsiinayo yablugu bihi ay bilxadiii annabiya sal allahu alayh wasalam saxaabigu markuu nabiga ka warinaya xadii xadaana iyo can rasuuli lahi sal اllahu alayh wasalam yablugu bihi riwaayatan yanmi waxyaabahaasoo dhan can ibni cabaasin yanmi can ibni cabaasin yarwi can ibni cabaasin yablugu bihi nabiy can ibni cabaas qaala nabiyu sal اllahu alayh wasalam samictu waxaasoo dhan waa qaababka saxaabigu nabiga alayhi salaau wasalaam uga wariyo kana tusaale u yahay yablugu bihi nabiya sal اllahu alayh wasalam hadalkiisii ma ah ee nabiga ayuu gaadhsiinaya qaala waxa uhi nabigu low ana axadakum midkiin ida ataa ahlahu xaaskiisa haddii uu u tago yani uu u galmoodo qaala uu yidhaahdo ida ataana waxaa looga jeedaa ida araada an ahlahu uu doono inuu u tago ee markuu u tagay dabadeed ma ah qaala uu yidhaahdo bismi magaca alle ay ujaamicu ayaan jimaaca ku bilaabaya waayo saynu hore usoo tilmaanay in badanna aynu tambiihinay jaariya majruurkaasi wuxuu ku tacaluqayaa mutaakhirin ismin khaasin inuu dambeeyo khaasna yahay oo aanu abda'u caama ahayn ujaamicu bismi illaahi aakulu aqra'u ayaa waxa weeye haboon inuu dambeeyana ayaa haboon si waxa weeye lafduljalaalaha loogu bilaabo allaahumma ya allahu ilaahayow janibna shayaana shayaanka naga foge oo naga dheere wajanib shayaana shayaankana ka dheere maa rasaqtana waxa aad nagu arsaaqday ee aadna sii doonto faqudiya baynahumaa haddii la xukumo waa jawaabtii low yani low ana axadakum midkii sidaa uu sameeyo faqudiya baynahumaa isaga iyo xaaskiisa la xukumo la qadaro waladun walad lam yadurahu shayaanku ma dhibo hayaankuma dhibo xadiikan wuxuu inoo tilmaamaya baabu tasmiya yani marka la weysaysanayo bisinka in loo qabto inagu weysaynu ka hadlayn baabka galmada iyo nikaaxa iyo halkeedana wa iman doonta xadiikanna waa inoo imanaya laakiin weysada in bisinka loo qabto ayuu waxa weeye meesha ku ishaaraya cumuumkana sida looga qaadanaya waxay tahay jimaaci oo dee ah xaalada loogu fogaansho badan yahay xuska alle oo dee la qaaqaawan yahay xaalada noocaasa haddii bisinkii iyo adkaartii lala imanayo xaaladii weysadae cibaadada ahaydna waa min baabi wla way kasii mudantahay baabun wuxuu baabu yahay halkan waxaynu ku sugannahay baab lwuu ama kitaab lwuu axaadiistii weysada in la khafiifiyo fadliga ay leedahay in la dhammaystiro ayaynu ka soo hadlayna xadiikani wuxuu ku saabsan yahay sida aynu arkayno jimaaca ayuu ku saabsan yahay laakiin baabka wuxuu ka khuseeyaa cumuumnimada laga qaatay oo ah bisin in lagu bilaabo imaam bukhaari halkaa wuxuu ka gelayaa axaadii ka hadlaysa baabka istinjada oo suuliga marka la gelaya bisinka in loo qabto xadiikeediibuu inoo keenaya ama all in la xuso haddii suuli la gelay isagoo kasii dhalinaya jimaaca kasii dhalinaya markuu taa inoo sheega haddana wuxuu gudagelaya aadaabtii suuligalka iyo waxyaabihii loo baahnaa iyo waxyaabihii la diiday markuu intaa inoo dhammeeyo ayuu weysadii dib inoogu celinaya hal hal mar hala weysaysto labalaba alwudu'u mara mara maratayn aaa weysadiibuu dib ugu noqonaya culimada qaar baa yidhi abwaabtan maxaa soo dhexgeliya siinjada weysada gudaheeda hadda weysadii baynu bilowna wejigii baynu maydhin qacmihii iyo lugihii iyo axkaamtii weysadaynu sugayn maxaa keenay abwaabtan keenay laakiin ibnu xajar saasuu ku soo dhoweeyey in bisinkii meesha soo galay dabadeedna alle subxaana watacaala in lagu xuso marka suuliga la galayo kadibna axkaamtii suuligalka in halkaa laga galay baabun wuxuu baab u yahay ma yaquulu waxa uu odhanayo qofku inda alkhala suuliga agtiisa khala asalkeedu waa meelihii bannaanaa wey oo caadadu waxay intaan suuliyada la samaysan xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam in bannaanada loo baxo sida haddaba dabaadiyaha ka dhacda markii dambena waxaa lagu ilaaqay meel kasta oo danta lagu guto suuliyadiibaa lagu ilaaqay marka alkhala wuxuu noqon karaa kii la diyaariyey ee magaalooyinka ku samaysnaa suuliyadii ama wuxuu noqonayaa bannaankii loo baxay labadaba qaala waxau hi bukhaari xadaana aadam waa ibnu abi iyaas alcasqalaani qaala waxau hi xadaana shucba ibn اlxajaaj can cabdilcasiiz ibni suhayb albasri qaala waxau hi samictu anasan wa anas bna malik radi allahu tacala canhu yaquul kaana nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waa aha ida dahala alkhalaaa hadduu doono inuu galo suuliga sida alfaada kale inoo cadaynayso ida dahala alkhalaaa markuu galo dabadeed ma markuu doono inuu galo qaala wuxuu odhanaya nabigu calayhi salaau wasalaam allaahumma ilaahayow inii anigu acuudu bika waxaan kaa magan gelaya min alkhubuthi shayaaiinta labka ah iyo wlkhabaa'ifi shayaaiinta dhadiga ah alkhub hadii la jamciyo waa jamcu khabii wa fuculu lismin rubaaciyin bimad qad ziida qabla laamin iclaalan faqad ism rubaaciya oo mudakara oo qabla alxarfi alakhiir mad uu yahay waa khabii iyo wixii lamida waxaa lagu jamcinaya khubus baa lagu jamcinaya khubus khabaaina waa jamcu khabiiatin wixii nooca ku yimaadana wabifacaail jmacna facaala washibhahu datain aw muzaala khabiiatin صaxiifatin khabaa'i صaxaa'if ayaa lagu jamciya waa jamcu tagsiirka karada faaideeye wey macnahaasaa ugu caansan in lagu macneeyo acuudu bika min alkhubuثi yani shayaaiinta lab ayaan ilaahay kaa magangelaya iyo wlkhabaaii shayaadiinta dhadig waxaana sidaa loo leeyahay waa goobjoog bay u yihiin meelahaasoo kale waxaana inoo cadaynaya xadiikii zayd bni arqam ee nabigu hi alayhi salaau wasalaam ina hadihi lxushuush muxtadara faida dakhala axadukum falyaqul allahuma inii acuudu bika min alkhubuثi wاlkhabaaih oo sunanta ku yimiyo xasana wuxuu nabigu celaynayaa sababta dikriga loola imanayo ina hadihi lxushuush suuliyadani muxtaara waa jooga waxaana jooga hayaain baa joogta xadiika calina waa kii satru maa bayna acyun اljinni wa cawraati bani aadam an yaquula axaduhum bism اllah yani indhaha iyo cawradaada waxaa kala asturaya waa inaad bisin ku gasho suuliya bisin inaad ku gasho taabacahu waxaa mutaabaceeyey muxamed eh, ibnu carcara ninka loo yaqaana muxamed ibni carcara tilmiidkii eh, shucba oo ahaa aadam bna abi iyaas ayaa xadiidka waxaa ku waafaqay shucbe in laga wariyo ninka loo yaqaana muxamed ibni carcara ibn lbirind oo aynu soo marnay can shucbata isagoo ka warinaya wa qaala waxa i undar waaynu nii hadday iskhilaafaan asxaabta shucba fa kitaabu gundar huwa alxakam ninkan kitaabkiisa ayaa dadka kala soocaya ardayda shucba isaguna waxa ui ida ata alkhalaa haddii uu yimaado wa qaala muusa muuse waxa uu yii can xamaadin xamaad isagoo ka warinaya ida dakhala haddii uu atabudaki waa ninka noocaasa wey xamaadna allahu alam xamaad ibnu zayd iyo xamaad ibnu sal labadaba waa hayna isku waktina waa ahaayeen xamaad ibnu salm xamaad ibnu zayd waa nasiibin baan filaya culimmadu qaaciday sameeyeen waxay yidhaahdeen waxaa la yidhaahdaa muhmal baa la yidhaahdaa ardaydaa la eegaa labadii sufyaan waataynu kusoo tilmaamayn marka xamaad labada xamaad dadka ka warinaya la eegaya dad cayiman oo laysla yaqaana hadday yidhaahdaan can xamaad waa sida muuse hadda uu leeyahay xamaadkaas midunbuu noqonaya muusa ibnu ismaaciil atabudaki wuxuu ka yahay ragga haddii ay yidhaahdaan can xamaad la odhanayo waa xamaad ibni salama faqad ibnu zayd meesha soo geli maayo kaana waxaa loo yaqaanaa waa baabka waxa weeye muttafiqa iyo muftariqa dadka magaca ka laakiin shaksiyadoodu kala duwan tahay si aan loo moodin labadii qof aan hal qof loo moodin isku hal xamaad loo moodin wtaaratan fi smin faqad uma sima xamaadu libni zaydi wabni salma fain ataa can ibni xarbin muhmala aw caarimin fahuwa bnu zaydin jucila aw hudbatin aw itabuu dakiyi aw xajaaji aw cafaana faani ra'w aacidadu waa taas waxaa laga yaabaa magaca inay ka midoobaan calaamadaha ku kala soocoo ardayda ku kala sooc waxaa u tusaalaha xamaad ibnu zayd iyo xambaad ibnu salama xadiidka haddii uu ka wariyo labada xamaad oo aan la sheegin aabbahood hadduu noqdo ninka ka warinaya sulaymaan ibnu xarb oo xadaanaa xamaad waa ibnu zayd wey ama hudba ibni khaalid oo isaguna ina soo maray attabudaki oo ah ninkan muusa bnu ismaaciil atabudaki xajaaj ibnu minhaal oo aynu soo marnay cafaan ibnu muslim asafaar nimankaasi hadday yidhaahdaan xadaanaa xamaad waa xamaad ibnu salm wey nin labaad ma aha waa qaacid waad ka qaban doontaa markay nagu soo noqnoqdaan hadda muusa ibnu ismaaciil atabudaki weeye an xamaadna waa xamaad ibnu zayd bay walaal ahaayeen saciid ibnu zayd ibni dirham aljahdami xamaad ibnu zaydka haddaynu sheegaynay walaalkii weeye waana nin laga hadlay xifdigiisa culimada qaar baa daciifiyey laakiin imaam albukhaari xadiidkan mucallaqa buu u soo saaray oo lagu waafaqay welibana xadii labaadna uma soo saarin xaafidku wuxuu ku soo koobay inuu yahay saduuqun lahu awhaam waa nin saduuqa waan xaalkiisu saa usii burnayn maca xaaladaasoo kale dacfibaa ka muuqda laakiin waa min baab mutaabacaat asal ma ah xadii sanadle kama soo saarin mid labaadna uma soo saarin xadiiku masaladu tilmaamaya waa ka hadalna suuliga haddii la gelayo marka la doonaya in la galo waa in alle subxaanahu wa tacaala la xuso wey bisinkana loo qabto dikrigana lala yimaado baabu wadci lmaai wuxuu baabu yahay biyaha in la dhiga cinda alkhalaa'i suuliga agtiisa yani suuliga in biyaha lagu sii dhawaysto ayuu baab u yahay waa sida hadda aynu samayno ama baa inoo yaala ama waxa wey qasabadii baa inoogu soconaysa laakiin xilliga xaaladu saamayahay qaala imaam bukhaari waxaa wuri xadaana cabdulahi bni muxamed almusnadi waa ninkii musnadka loo nisbeeyey qaala waxa uri xadaana haashim bnu lqasim atamiimi waxaa lagu naanaysaa qaysar baa lagu naanaysaa qaysar qaala waxa uri xadaana warqa ibni cumar alyashkuri wara ibni cumar alyashkuri can cubaydillaah bni abi yaziid almaki can ibni cabaas radi allahu tacala canhuma ana nabiya sal allahu alayh wasalam dakhala waa galay alkhalaa suuliga ayuu galay fawadactu waxaan u dhigay lahu nabiga waduan biyo lagu weysaysto wudu horaynu usoo sheegnay haddii wowda la damiyo oo la godo waxay noqonaysaa weysada lafteedii ficilkii haddii wowda la fatxiyo wadu la yidhaahdana waa lagu weysaysanayay markaa suuragal maaha weysadii in laysu dhiga lafteedii ee waxa loo dhigay biyihii lagu weysaysanayay qaala waxa uhi nabigu man wadaca haada biyahan yaa dhigay fa uhbira waa loo sheegay ibnu cabaas baa u sheegay ama xaaskiisii maymuuna ayaa u sheegtay faqaala waxa uhi nabigu allaahuma ilaahayo faqihu fahansiin fi diini diinta fahansiin yani sida uu u fahmay nabiga calayhi salaau wasalaam inuu u adeego welibana uu u fahmay biyaha inuu u dhigo eh, suuliga agtiisa waxa weeye agtiisa waxaa loo leeyay suuliga gudihiisana ma gelin kamana fogeyn ee wuxuu u dhigay agtiisu albaabkaabuu u dhigay waayo hadduu gudaha u galo de laga yaabaa inuu cid ugu galayo wixii la mida ah. uu suuliga wuxuu dhigay agtiisa ayuu dhigay nabigana waa u dhoweeyey calayhi salaau wasalaam maadaama waxaasoo dhan uu fahmay oo u gartay nabigu aljazaau min jinsi lcamal wixii uu sameeyey laga helay wax la macno ah ayuu nabigu calayhi salaau wasalaam ugu duceeyey baabka iyo xadiikuna way iswaafaqsan yihiin biyaha in layska sii diyaarsado lasoo dhowaysto baabun wuxuu baab u yahay tustaqbalu lqiblatu qiblada inaan lagu qaabilin ama laguma qaabilo laa tustaqbalu lqiblatu qiblada laguma qaabilo biaaiin waxa weeye saxaro aw bawlin ama kaadi ilaa cinda albinaai dhiska agtiisa mooyaane jidaarin gidaar ha ahaado aw naxwihi ama wax lamida ah. binihii baa lagu cadaynaya cadfu bayaan ama waxa weeye badalu kullin min kul baabkan wuxuu ku tilmaamaya suuli haddii la ee kaadida iyo saxarada iyo wixii lamida qaala waxa uhi xadaana aadam haddaynu soo marayn waa aadam ibnu abi iyaas alcasqalaani qaala xadaana ibnu abi diin muxamed ibn cabdiraxmaan ibn lmugiirata bn اlxaari bni abi diib almadani qaala waxa ui xadaana الzuhriy can caطاء bni yaziid allayثi can abi ayub oo khalid bni zayd alanصari radi allahu tacala canhu qaala waxaa wuri qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam idaa ataa haddii uu yimaado axadukum midkiin alghaa'ita suuliga haddii uu yimaado yani meeshii lagu saxaroonayay falaa yastaqbil yaanu qaabilin alqiblata qiblada walaa yuwalliha yaanu u jeedin dahrahu dhabarkiisa shariqu baryaysta aw haribuu ama galbeedaysta oo xagga galbeed u waxaa labada jihal loo tilmaamaya madiine marka la joogo qibladu waa koonfur marka haddii xagga qiblada loola jeesto la istiqbaalo waxay noqonaysaa koonfur bay noqonaysa cagsigeeduna waqooyi haddii la eegana qibladii baa loo daba jeedinaya marka labada jihe lagaga badbaadayaa waa bari iyo galbeed weeye waa dadka jihadoodu sidaa tahay inaguna de waa la mid baynunaha dowladu waxay naga xigtaa waqooyi ama de waqooyi galbeed xoogaa haddii la yaro jeediyo laakiin jihada waqooyi guud ahaan bay naga xigtaa marka la mid baynu nahay ahlulmadiina galbeed baynu inaguna kaga leexanayna xadiiku wuxuu inoo tilmaamaya suuliyada haddii la gelayo in la diiday ama haddii qofku xaajadiisa gudanayo in la diiday qiblada in loola jeesto xaaladda xaajada la gudanayo iyo in loo daba jeediy labadaba in la diiday masalada ku sugan iyo imaam lbukhaari madhabtiisa xadiidka labaadoo masalada ka hadlayaynu ku sheegay insha allahu tacaala baabun wuxuu baab u yahay man axad tabaraza yani xaajadiisa ku guta calaa labinatayni labana yani laba jaajuura ama labana oo dhoobo ka samaysan xaajada in lagu guto qaal waxa ui xadaana cabdulahi bnu yusuf atinisi qaal ahbarana mali alimaamu mali can yaxya bni saciid alansari can muxamed bni yaxya bni xabaan xabaan ibni munqid weeye marka laga hadlayo saxiixaynka magaca xabaan la yidhaahdo ama xayaan dhammaantii waxaa laga dhigayaa xayaan baa laga dhigaya meeluu kugu soo maraba waxaan laba ninka ahayn ibni munqid iyo xabaan ibni hilaal labadaa ninunbaa laga dhigaa xadana la fatxiya xarafkana ba laga dhigaa abaaninta kale waa xayaan wey xayaanu bilyaai siwa bni munqidi wabni hilaalin faftaxan wawaxidi labadaasunbaa la keli yeelaya badana laga dhigayaa xarafkana dhibic keliya oo laga dhigan ya laga dhigan xabaan inaga hadda aad inoo anfici mayso waynoo xarakaysantahay dhibciina waa muuqdaan laakiin xilligan sidaa loogu dadaalayay dhibcaba lama aqoon xayaan iyo xabaan iyo xibaan wuxuba isku sibay u dhigmayeen marka waxay u baahdeen inay kala soocaan laakiin adiga laftaada hadda waxay ka anfacaysaa haddii khata madbacii u dhaco oo kuwii daabacaya dhibci ay kaga dhacdo ama ay ka zuusho ayaad ku kala ogaanaysa can camihi waasic ibni xabaan ibni munqid an cabdlaahi bni cumar anahu kaana waaha yaquulu mid yidhaahda ina naasan qolyo yaquuluuna waxay odhanayaan idaa qacadta haddii aad fadhiisato calaa xaajatika dantaada haddii aad u fadhiisato yani suuli gasho falaa tastaqbil iqiblata qiblada ha qaabilin walaa bayt almaqdis bayt almaqdisna ha qaabilin almaqdis iyo almuqadas labadaba waa loo dabdiya faqaala cabdulaahi bni cumar waxaa weli laqad irtaqaytu waan koray yowman maalin calaa dahri baytin eelana guri aanu leenahay oogadiisa ama dushiisa ayaan fuulay fara'aytu rasuul allahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii allaan arkay calaa labinatayni laba waxa weeye laban ku fadhiya mustaqbilan xaal uu yahay mid qaabilaya bayt almaqdisi bayt almaqdis mid qaabilaya lixaajatihi dantiisana waxaa odhanaya saxaabiga cabdulahi bni cumar lacalaka waxaa laga yaabaa isagoo la hadlaya ninkii su-aasha weydiiyey min aladiina kuwii inaad ka mid tahay yusalluuna ku tukanayay calaa markay tukanayaan bowdyada iyo caloosha isku dhajinaya faqultu waxaan ku ihi laa adri garan maayo wallaahi ilaahay baan ku dhaarte yani ma ogi kuwa inaan ka qaala maalik maalig waxaa weli yani wuxuu jeedaa alladii kii yusallii tukanayay walaa yartaficu aan ka kor noqonayn can ilardi dhulka yasjudu waa sujuudaya walxaal huwa isagu laasiqun uu yahay mid ku dhagan bilardi dhulka yacni boga caloosha iyo wuxuu isku dhajinayaa iyo boodiyada dhulkana waa isku nabaya waa isku nabaya waxaana la doonaya dhulka inuu ka kaco kala sooco bowdiyadiisa iyo calooshiisana uu kala sooco waxa weeye sida inoogu iman doonta sunnayaasha sujuudda xadiidkan waxaa laga qaadanaya imaam albukhaari wuxuu u baabaystay marka xaajada la gudanayo nabigu calayhi salaatu wasalaam xilligii dambe suuliyada la sameeyey gurigiisa intuu suuli ka samaystay laba jaajuura oo dhoobo ka samaysan labana inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku dul fadhiistay masaladaasuu baabaystay laakiin masaladii ku saabsanayd qiblada inaan la qaabilin marka xaajada la gudanayo loona daba jeedin xadiikii hore waa diidi walaa yuwaliha ahrahu dhabarkiisa ayaanu u jeedin xadiikan dambana masaladaasuu sugaya <clears throat> oo mustaqbilan bayt almaqdis haddii la yidhi waxaa la fahmayaa baytulmaqdis marka uu qaabilay kacbadii in loo daba jeediyey riwaayaadka kalena waa inoo cadaynaya mustadbir alkacbati mustaqbil shaam kacbadiina waa loo daba jeediyey shaamna waa loo jihaystay labada xadii marka laysu geeyo xadiikii hore waxa uu tilmaamaya mar walba inay mamnuuc tahay qiblada in loo jeesto ama loo daba jeediyo hadii xaajada la gudanayo xadiikan dambana wuxuu inoo tilmaamay nabiga calayhi salaau wasalaam in la arkay isagoo kacbada u daba jeedinaya xadiikanina wuxuu tilmaamaya banaanaanshaayuu tilmaamay waayo ficilka nabiga calayhi salaau wasalaam waxaa asal ah sunanimo in ku dayasho laga qaato laqad kaana lakum fii rasuuli uswatun xasana baa asala marka labada xadii laysu geeyo culimmadu masalada waa isugu khilaafeen ilaa toddoba bay ugu kala tageen laakiin afarta qowl ee ugu muhiimsan ee ku dhisan labadan xadiiun baynu tilmaamayna afartaa qowlqowlka koowaad waa qolo qaadatay xadiidka abi ayuub ee hore ee odhanaya xaalnaba lama ogola in qiblada loo jeesto marka xaajada la gudanayo iyo in loo daba jeediyo banaan iyo baadiye ku sugnow ama suuliyada dhiska ah ee dhisan waxaweeye ku sugnow ee istiqbaal ha noqoto ama istidbaar ha noqoto waxyaabahaba la kala qaadi maayo qola halkaasay tageen waxaana dee hogaaminaya abi ayuub alansaari saxaabiga xadiikaas soo warinaya qowlka labaad waa qowl isaguna ku tega cagsiga oo odhanaya way banaantahay tahay xataa bannaan haddii ay tahay hadday dhis qiblada xaggeeda haddii loola jeesanayo hadii loo daba jeedinayo xaal kastaba waa bannaan tahay madhabtana bacdu laga soo naqliyay wlka addexaad waxa uu leeyahay labadan qowl baanu jamcinayna iyo qowlka afraadba labadan xadii baanu jamcinayna oo iswaafajinayna ole waxay idhaahdeen xadiika hore waxaanu ku qaadaynaa xaalad sii daysan laakiin xadiidka labaad ee bannaynaya maadaama uu dhis ku saabsan yahay waxaanu bannaynaynaa xaaladan dhiska annagoo xadiidka dambe daliishanayna calaa labinatayn waa suuligii marka haddii ay tahay meel dhisoo la diyaariyey ama filbunyaan oo saxarihii aanay ahayn iyo bannaanadii way bannaan qiblada in loo jeesto in loo daba jeesto labadu waa bannaanta qoladaana cidda qabta waxaa ka mida ah imaamlbukhaari imaam lbukhaari iyo culimo badan baa qaba shaaficiyadii ay ka mid yihiin imaam lbukhaari xadiidka hore muxuu u baabaysta ilaa cinda albinaa istiqbaal iyo istidbaar labadaba waa la diidayaa laakiin dhismaha waa loo ogolyahay labadabana waa loo ogolyahay hadday dhismo tahay in istiqbaal lagu sameeyo ama istidbaar lagu sameeyo loola jeesto ama loo daba jeediyo madhabtaasina waa madhab xoog badan wey waana ta madhabta afraad waxay leeyihiin kuwaasay ku dhow yihiin laakiin waxay ku laeen xaalad kaley ku laeen oo xadiidka bannaynta markaynu dib u eegno nabigu waa diiday xaalad kastaba waa diiday laakiin xadiikaasi wuxuu tilmaamay xaalad dhisa ayuu tilmaamay wuxuu kaloo tilmaamay nabigu calayhi salaau wasalaam inaanu ula jeesana inuu u daba jeediya nabigu calayhi salaau wasalaam istidbaar inuu ku sameeyey marka qoladaasi waxay idhaahdeen annagu waxaanu ka qaadanaynaa istidbaar baanu ka qaadanayna marka waxay leeyihiin haddii ay tahay in loo daba jeediyo kacbada ta noocaasi waa sahlantahay way bannaan laakiin in loola jeestaa xun ama bannaan ha noqoto ama ha noqoto dhisma ha noqoto labada kay doonta noqoto kuwaasina waxay yidhaahdeen istidbaarka waa ku bannaan laakiin istiqmaalka kuma bannaana qolo kale waxay yidhaahdeen annagu labadaba waa isu geynaynaa oo qiblada in loo jeestay in loo daba jeediyo ma banaana xaal kastaba hal xaalad mooyaane hadday dhis tahay welibana ay tahay dabajeedin waata xadiiku tilmaamay oo loo dabajeedinayo xaaladaasoo keliya ayuunbaanu ogolahay inta kale waxa wey lama ogola antaa qolbaa ugu cadcad laakiin marka la isku soo celceliyo ee qowlka odhanaya xaal laba ma bannaana iyaga laftooda laba usii qaybsamaya ma xaaraamba mise waa laga fiicanya oo qolaa waxay odhanayaan waa wax la diiday laakiin xaaraan ma gaadhsiisna waa wax laga fiican yahay ficilka nabigana calayhi salaatu waxay u daliishanayaan inay bannaan inay bannaan tahay laga habboon yahay haddii la yidhaahdo ma waxaan habboonayn oo aan wanaagsanayn baa nebigu sameeyey waxay ku jawaabayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam samaynta uu sameeyey waa cadayn uu inoogu cadaynayo inaanay xaaraan gaadhsiisnayn warubama yafcalu lilmakruuhi mubayinan anahu litanziihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kanahyi an yushraba min fami lqirab shayga laga fiican yahay way dhacdaa nabigu calayhi salaau wasalaam inuu diido laakiin xilliyada qaar uu sameeyo isagoo inoo cadaynaya inaan lagu dambaabayn haddii la sameeyo laakiin laga haboon yahay oo aanay fiicnayn laba qowl baa ugu badan qowlka odhanaya waa karaahiyo oo xaalnaba waxa weeye waa la diiday oo waa makruuh qowlka odhanaya waa taxriimna isaguna waa axwad oo xaal kastaba in layska ilaaliyo min baab alixtiyaar xooggiisa ayuu leeyahy oo haddaad jaanis u helayso markaad suuliga dhisanayso aad jaanis u helayso suuliga xagga qiblada u jeeda ama u daba jeedinaya inaad ka jeesato waxa weeye sida noocaasa ayaa haboon min baabi laaxdad qowlka bukhaari uu doortay shaaficiyadu ay qabaanna waa qowl waxa weeye xoog badan waxyaabaha xoojinayana waxaa ka mida samaynta nabigu sameeye calayhi salaatu wasalaam waxaa qiblada haddii la weynaysiinayo marka suuli dhisan la galo qofku qiblo umana jeesan umana daba jeedin ee meesha uu jeestay waa gidaar wey gidaar buu waxaweeye u jeedaa meel laga filanayo cibaado oo qibl in loo qasiyo in loo jeestana ah, ma ah waxyaabahaasoo dhani waxay xoojinayaan qowlkan bukhaari doortay shaaficiyaduna ay ku tageen khilaafku waa xoog badan yahay laakiin masaladan oo kale haddii lasoo gaadho xaaraan lagu dambaabayo ay taagan tahay inta la awoodayo in laga dhowrsoonaado oo qiblada laga jeesta ayaa haboon la weynaysiinayo baabun wuxuu ama baabu khuruuji nisa wuxuu baabu yahay dumarku inay u baxaan ila albaraaz waxa weeye banaanadii baraaz waa meeshii banaanayd wey saxarihii wey waxaana hadda looga jeedaa meeshii xaajada lagu soo gudanayay qaala waxa ui bukhaari xadaanaa yaxya ibni bukayr awowgii baa loo nisbeeye waa yaxya bnu cabdilahi bni bukayr qaala waxa ui xadaana lay ibni sacd qaala xadaanii cuqayl ibni khaalid ibni caqiil can ibni shihaab can curwa ibni zubayr ibni alcawaam an caaisha waa khaaladiisa waa abaryartii radia allahu tacaala canha ana aswaaja nabiyi sal allahu alayh wasalam xaasaska nabigu kunna waa ahaayeen yakhrujna kuwa baxa bileyli habeenkii ida tabarazna haddii ay xaajo soo gudanayaan ila almanaasici waxa weeye bannaanka ayay u baxayeen manaasic waa bannaanka waasica ah alsaciid alafyax oo meesha baqiic la yidhaahda bari xigtay bay ahayd wa huwa isaguna saciidun bannaan weeye afyaxu waasica yacni sharqiya albaqiic xabaalaha agteeda ahaa caaisha radi allahu tacaala canha xaasaskii nabigay sheegta bay ahayd ma laga fahmaya iyadu kuwii u baxayay maadaama ay hadalka leedahay inay ka mid tahay usulka waa masale khilaafiya qofku hadalka uu ku hadlaya ma soo gelaya mise maadaamu isagu ku hadlay ma soo gelayo xaaladanoo kale hadal maleh inay soo gudagelayso waayo waxay ka hadlayso waa waxay caaishii u baahnayd wey fakaana cumaru cumar u ahaa yaquulu mid yidhaahda linabiyi sal allahu alayh wasalam uxjub xijaab nisaaaka dumarkaaga yani ragga ka soocmaan falam yakun rasuul lahi sal llahu alayh wasalam rasuulkii ahin yafcalu mid sameeya faharajat waa baxday xijaabka laba macnuu nusuusta ugu yimi midi waa in laga sooco raggii laga sooco waidaa saaltumuuhunna fasaluuhunna min waraai xijaab inaan la arag oo aanay soo bixin oo waxaweye ay ilaashan yihiin xijaabna waa xijaabkii waxaweye yudniina calayhina min jalaabibihin labadaba xijaab faharajat waa soo baxday sawdatu bintu zamca zawju nabiyi sal allahu alayh wasalam xaaskii nabiga ahayd baa soo baxday leylatan habeen oo min alayaali habeenada ka mida cishaaan xilligii cishaha ayay soo baxday wa kaanat waa ahayd imraatan haweenay awiilatan dheer bay ahayd jasiimana alfaada qaarba axaadiista qaar bay ku timi yani gabadh xoog leh oo joogla bay alaa qad carafnaaki waanu ku garanay yaa sawdatu sawdaay waa lagu garanaya alfaadda qaar waxaa inoogu iman doonaa qad carafnaaki fandurii kayfa takhrujiin waanu ku garanaynaa ee qaabkaadu u baxaysa iska hubi waxaasoo dhan wuxuu uga jeedi xersan dadaal uu ku dadaalaya cumar calaa an yanzila alxijaab xijaabku inuu soo dego muwaafaqaadkiisay ka mid tahay dhowr iyo labaatan aayadood ayuu waafaqay bay yidhaahdeen waa marka la badbadiya qolana koob iyo toban bay yidhaahdaan faanzal allahu alla waa soo dejiyey aayat alxijaab aayaddii xijaabka riwaayaadka qaar waxaa ku yimi aayaddaasi inay tahay waidaa sa'altumuuhunna mataacan fas'aluuhunna min waraa'i xijaab xadiidka waa inugu soo noqnoqon doonaa laakiin halkan waxaa inaga khusaysa xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam inay danahooda u baxayeen oo ay u baxayeen suuliyada ay u baxayeen waana inta suuliyada aan la samaysan qisadii qisat ifk caaisha waa tii ku tilmaamaysay wa kaana dalika qabla an natakhida alkunuf marka iyadaya ummu mustaxay baxeen intaanaan suuliyada samaysan xilliga noocaas waa sanadkii shanaad ee hijriyada qaala waxa uri bukhaari xadaana zakariya wa zakariya bni abi zakariya lului ayaa la yidhaahdaa allului abu yacla albalkhi qaala waxa ui xadaana abu usama wa xamaad bnu usama can hishaam bni curwa can abiih curwat bni zubayr can caaishaa radi allahu canha qad udina waa loo fasaxay an takhrujna inaad u baxdaan fii xaajatikunna danihiinna oo ay ugu muhiimsan tahay dantii waxa weeye suuliyada iyo wixii la mida qaala hishaam waxa uri yacni waxaa looga jeedaa albaraaza yani suuligiinna inaa u baxdaan iyo banaanadiinna qaala waxa uri bukhaari baabun wuxuu baabu yahay atabaruzu in waxa weeye danta lagu guto fi lbuyuuti suuliyada yacni in lagu saxaroodo oo lagu kaajo guryaha dhexdooda markaan danta ku celcelinayo waa erayga ugu fiicanee fuqahadu isticmaalaan baabu qadaa lxaaja baabka dangudashada wax waliba waa dangudasho xataa salaadaynu tukanayna waa dan aynu gudanayno cibaadaah inoo dana laakiin waa musalax sharciya oo culimmadu ay isticmaalaan qaal waxa ui buhaari xadaana ibrahim bnu munir wuuna soo maray qaal waxa ui xadaana anas bnu ciyaad abu damrat allayfi can cubaydillaah bni cumar bni xafs bni caasim bni cumar bn khaaab alcumari ubaydilah alcumari baa ldha can muxamed bni yaxya bni xabbaan waa ninkaynu soo marnay can waasic bni xabbaan can cabdilaahi bni cumar qaala waxaa wuri irtaqaytu waxaan fuulay fowqa dahri beyti xafsata guriga xafsad dushiisa ayaan fuulay libacdi xaajatii dan aan tani waa dantii caadiga ahayd wey suuliga maaha fara'aytu rasuul allahi alayhi wasalam baan arkay yaqdi isagoo gudanaya xaajatahu dantiisa oo waxa weeye nabigu uu kaajayo mustadbira alqiblati xaal yahay mid qiblada u daba jeediyey mustaqbila shaam shaam isagoo qaabilay xaaluu yahay waa xadiikii aynu ka soo sanad iyo matni iyo macnaba waa ka soo hadalnay qaala waxa uhi bukhaari xadaana yacquub bnu ibraahim wuxuu ka mid yahay sagaalkii nin aynu ku tilmaannay asxaabu lkutub sit inay shuyuukhu yihiin qaala waxa uhi xadaanaa yaziid waa yaziid ibni haaruun yaziid ibni haaruun asulami abu khaalid alwasiti a'imadii waaweynaa buu ka mid ahaa qaala waxa uhi ahbaranaa yaxya waa yaxya ibni saciid alansaari can muxamed ibni yaxya ibni xabbaan ana camahu waasic bna xabbaan ahbarahu wuxuu u sheegay ana cabdalaah ibna cumar ahbarahu inuu u sheegay qaala waxa wii laqad dahartu waxaan u baxay daata yowmin maalin calaa dahri beytina guriga iyaga dhabarkiisa ama dushiisa ayaan waxa weeye u baxay fara'aytu rasuul allahi sal allahu alayh wasalam baan arkay qaacidan waxa weeye fadhiya calaa labinatayni abalabana ku fadhiya mustaqbila beyt lmaqdis beyt lmaqdis isagoo qaabilsan labadan xadiina wuxuu u daliishanayaa inay bannaan tahay guryaha dhexdooda in laga samaysto suuliyaal in laga samaysto oo waxaweeye danaha lagu guto baablistinjaai bilma wuxuu baab u yahay in lagu istinjoodo biyaha qaala waxa uu buhaari xadaana abulwaliid wa hishaam bnu cabdilmalik aayaalisi albari qaala waxa ui xadaana shucba bn xajaaj can abi mucaad wasmuhu magaciisuna waa caaa ibni abi maymuuna albasri waa mawla anas bni maali anas bnu maalik mawlihiisa weeye qaala waxa ui samictu anas bna maalik radi allahu tacaala canhu yaquulu isagoo leh kaana nabiyu sal allahu alayh wasalam nabigu waa ahaa idaa kharaja hadduu u baxo lixaajatihi dantiisa inuu soo guto dantii gaarka ahayd ajiiu waan imanayay ama mina sida riwaayaadka qaar ku yimi qoladayada ah aanu isqoqolo ahayn idaawatan ayaanu keenayna oo min maain idaawatan weyso waa weel yar oo harag laga sameeyey idaawatan weyso oo min maain biyo waxa weeye ay ku jiraan yacni wuxuu uga jeedaa yastanji bihi nabigu waa ku istinjoonayay baabkan wuxuu u baabaystay in biyaha lagu istinjoodo ilaahay lagu istinjoodaa inay bannaan tahay isaga ayaana afdala isaga ayaana afdala dadka qaar baa diido hadal ka keenay oo yidhi biyaha in lagu istinjoodaa waa istinjihii dumarka iyo wixii la marka tiibaa lagu radinaya in biyaha lagu istinjoodaa inay tahay waxa wey mid ansaxaysa hada wallahu aclam sal allah waslm